alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah wataau mac jamcin siwa saalimi min mudakarin ka taa'ima ixda labin والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفعيل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفعيل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبيق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر <clears throat> waxaanu ku guda jirnay baabulfaacili axkaamtii faacilka waxaanu nidhi waa imisa waxa weeyi waa sagaal baynu nidhi sagaalkii imisaynu qaadanay yaa lix baynu qaadanay soo saamayn sagaalkii waxaanu qaadanay lix baynu qaadanay waayahay lix baynu soo qaadanay kii koowaad muxuu ahaa halkaynu ku qaadanay alfaacil aladii ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhuhu nicma alfata kaas xukunkii koodba kii labaadna halkaynu ku qaadanna xukunkii labaad wa bacda ficlin faacilun wa bacda ficlin faacilun halkaas waa kii labaad kii saddexaadna halkaynu ku qaadanay wa bacda ficlin faacilun fain dahar fahwa wa ilaa fa damiir istatar saddex xukunbaan ka haysana kii afraad halkaynu ku qaadanay wajarid ilficla idaa maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada waa afar kii shanaad halkaynu ku qaadanay wayarfacu faacila ficlu udmira ka mili zaydun fi jawaabi man qara waa kii shanaad sooma y kii shanaad ba miya kii lixaadna halkaynu ku qaadanay y wataau taniiin tali maadi ida kaana liuntha ka abad hindu lda markaa ka lixaad ficilka laba goor bay waajibaad intaa lala xidhiidhiya somayn ka koowaad muxuu ah waa idaa kaana damiiran muanathan mutasilan so intaa mayn halkuu ku sheegay wainamaa talzamu ficla mudmarin muttasilin kii labaadna halkuu ku sheegay idaa kaana isman dhaahiran muanathan xaqiiqiya mutasila halkuu ku sheegay aw mufhimin daata xirin haddaba kaas afar shardi lahaade mana afar shardi lahayn shardiga koowaad muxuu ah an yakuuna xaqiiqaya ataniif shardiga labaad muxuu ah allaa yusala baynahu wa bayna alficli shardiga saddexaad muxuu ah allaa yakuna alficlu nicma wa bisa shardiga afraad muxuu ah an yakuuna mufradan aw muhanan soo intaan muhayn kii koowaad waxaynu shardigii koowaad halkaynu ka fahnay aw mufhimin daata xirin baynu ka fahnay xaqiiqitaniit inuu yahay shardigii labaadna halkaynu ka fahnay shardigii labaadna halkaynu ka fahnay waqad yubiixu lfaslu inaan la kala saarin baa hadlayna waqad yubiixu lfaslu tarka taa'ifi naxwi atalqaadiya bint lwaaqifi shardigii afraad baan ka bilaabaya shardiga afraad muxuu ah shardiga saddexaad muxuu ah shardiga saddexaad muxuu ah an yakuuna mufradan aw musanan haddaba hadduu jamc noqdo ka waran waa kan de la hayso marka say wax sugu xidhan waa inad fahamtid hadduu jamc noqdo sia loo odhanaya hadduu muanaf yahay waynu garanay hadduu mufrad yahay dee mudakr iyo muanaf kala tuura mudakrka mudakerkiisa u daa muanafkana hadduu xaqiiqiyo taniid iyo hadduu majaaziyo taniid soo warkiisa ma garanayso soo maynaan fahmin hadduu musane yahayna ka waran dee musanina labada inu kala tuur inuu mudakr yahay iyo inuu muana yahay may banaanta inaad tirahdid qaalati zaydani maad ohan kartaa ya la maad odhan kartaa qaamal mar'ataani maad ohan kartaa may qaamat ilmar'ataani baad ohanaysa qaamat ilhindaani baad ohanaysa qaala zaydaani baad ohanaysa war masla fahmi daba ka warrama waa kan jamci wuxuu yidhi sheekhu wataau tadii wataau tadii maca jamcin jamac la jirkii xaalada ay ahaatay jamaca oo siwa saalimi kii badbaaday ka soo hadhay min mudakarin mudakar ka badbaaday kaainatun ka taai ta ayay la tahay ta'da oo maca ixda labini labinka midhkii lajirkii ahaatay waa jaajuurkii sooma labinka mufradkiisa muxuu noqonaya labin waa jamciye labinatu ah, labinatu waa xabad wey kaa mufradkiisu lamid noqonaya bu marka waa maxay macno jamaca horta waa imisa jamaca wuxuu ka wada waa mutlaqu tacadud wixiina tusinaya tacadud turoobid wixiina tusinaya ismu jamac kowdha horta jamac waynu naqaanaa jamac waa imisa ya <laughs> waa saddexde iyo yar lasoo luqluuqayo saddexda waad garanaysaa maa jamcu taksiir jamcu lmudakar asaalim jamcu lmu'anaf asaalim mana saddex ahayn waxaan ku soo daraynaa ismu jamc waxa la idhaa qowm iyo niswatun iyo rahatun iyo ya nisaaun iyo ka warrama waa ismu jamcde iyo waxaynu ku soo daraynaa ismu jinsi jamciya ismu jinsi jamciya baarun ka waran naklun ka waran ya shajarun ka waran waxaa la dhawa ismu jinsi jamciy waa imisa labadaana uge ya imseen sawi shan maaha salli ala maxamed jamcu tagsiirka labaa ka soo baxaya inuu mudakar leeyahay sida rijaal oo kale iyo inuu mu'ana leeyahay mu'anahee inuu leeyahay hindun ka warama hindu jamcu tagsiir lagama keeni karo hinda hunuud ya hunuud maynahan hindun jamcu tagsiirkeegu waa maxay waa hunuud zaynab ka warrama zayanib zaynab ka warrama jamcu tagsiirkeegu waa maxay iyadoo muanafka waa zayanib waa zaynabooyin zayanib baa lagu tagsiiriya ya zayanib wey war misle fahni markaasoo lix ma haysano lix jama soo ma haysan arday lixdaa maxaa la samaynaya lixdaa jama waxaa la samaynaya fiihi alaaatu aqwaali aw fiihi alaaatu madaahiba saddex madhab ku jira madhabka raajixi maanta waa madhab alkuufe lixdaba waxaa la samaynayaa jaaza ihbaatu taai wa cadamu ihbaatiha in tadii la sugaa way banaan la keena in tadii laga daayaana way banaan madhabka kufa maanta raajixa maxaynu iska odhanana ya jaati zayduna waan iska odhana de sax ma jaati zayduna baynu iska odhanana mxidi maad ka yaabtay jaati zayduna baynu odhanana haddaan doonana maxaan odhananaa jaaa zayduna baynu odhanana ya waxaynu iska odhananaa jaat rijaalu haddaynu doonana maxaynu odhananaa jaaa rijaalu waxaan iska odhananaa jaat lmuslimaatu waaba sax yada sooma haddaan danna waxaan iska jaa almuslimaatu ya jaa almuslimaatu qur ku taallaabe idaa jaaka almuminaatu ya idaa jaaka idaa jaa'atka almuminaatu ma ya idaa jaa'aka almuminaatu muminaatu muna muanaf ahayn weliba muna xaqiiqiyitaani ahayn weliba maa la kala fasliyey jaa'aka haa kaafti baa lagu kala fasliye taas mid mafcuulahayn waaya waayahay allahuma salli ala maxamed soo maynaan fahmin marka maxaan samaynanaa ta baan wada haleeshinayna waa madhabkaayo madhabu man waa madhabu kuufo weeyaan madhabka reer kuufi waa sida madhabka reer kuufi waa sida waxaa jira madhab lbasriyiin reer basra haddaad tahay labada jamac un iska saar labada jamac waa mahay jamcumanasalim sidin qadrigaba kusoo maqnay waa kiina odhan jiray jamcumudakrsalim iyo jamcumanasalim ka mufradayhimaab qadrigu yidhi labadooda mufrad buu lamid yahay de jamcumuanasalimna maanadkiisi qaadsi jamcumudakrsalimna mudakerkiisi raasiyo maxaad odhan de mudakerka maa loo haleeshiiya may de jaa rijaalu we jaa zayduna dhe muanadkiina jaat muslimaatu dhad soo warku ma caddo waaya warka saddexaad baa jiro ina maali halkan ku sheegay ina maaliyu raacay adaba ina maali wuxuu raacay abu cali alfarisi oo basriyiinta kamida madhabkiisu raacay abu cali alfarisi oo basriyiin kamida madhabkiisu iska raacay ina maali iyo sheekhaasi maxay leeyihiin waxay yidhahdeen waar jamcu mudakarusaalimnaan ka saarno jamcu mudakarusaalim oo keliya aan ka saarno maxaa soo haray shan baa soo hadhay soo maa maxay aan samayno haddaan doonana aan haleeshiino haddaynu doonana aynu ka dayno marka wixii jamac ku abtirsada maxaynu samaynana dee madhabka kufa maanta raajixee ta wada geli maca aljamci mudakrusaalim jamci mudakrusaalim daliilkiisa madaasan iyadoo ogolaayeen iyadoo taawtaniis la geliye ha adhade aamanat bihi banuu israa'iil aamanat banuudan waayo min mulxaqaati jamci mudakari saalim mana or ma tamise ma ta ma loo geliy mise looma geli waa loo geli in kastoo lagu odhan karaba waxaa lagu odhan karaa sheekhow waa mulxaqun biljamci lmudakari saalimi icraaban laakin waa jamcu taksiir ya ila ibnun buu ahaa ya waa jamcu taksiir biskiya jamcu taksiirna xukunkiisa dabad garanaysaa in la haleeshiyana way banaan in laga tagana xaggaasaa lagula mari karaa hadii doono ila iska nuuqya badan yahy madhabkaasi kuufiyiinta waxaa lagu soo wariya zamakshiri qowlkiisa wuxuu yidhi ina qawmii tajamacuu wabikatlii taxadauu laa ubaalii bijamcihim kulu jamcin muanasu ina qawmi reetolkibli tajamacuu way is urursadeen way isku habarwacdeen waa muctazili bay yidhahdeen bui wabikatlii taxadauu dilkaygiina way ku sheekaysteen inay qudhayga jaraan laa ubaali uma aaba yeelay buu yidhi bijamcihim ya habarwacashadooda ay isku habarwacdeen anu uma aaba yeelay bu yidhi oo maxaa dhacay kulu jamcin muanasin bu yidhi kasta waa dhidig dee dhidig maxay iga tari bu <laughs> kama baqaya bu leeyahay markaa jamc kasta waa muana bui soo ma jamc kastaaba waa maay bui halkaas nuga socnaa kullu jamcin muanatun bui sooma jamc kastaaba waa dhidig bui markaa markaynu leenahay kolkaynu taawtaanista gelinin leenahay qaalati zayduna leenahay ama qaalati eh, aynu ah. leenahay sidaa waa bimacna ljamaacati baa laga cabira saasaa loo awila waa bimacna ljamaacati waxay ka dhigan tahay jaaat jamaacatu eh, rijaal bay ka dhigan tahay haddaynu tada ka daynana bimacnaljamc w waa jamci caadigi jumso iska mudan kar jamaacna iska muanaf ma markaa labadaasa loo kala leexiya bimacnaljamac weyan haddaad tagelisid haddaad ka daysidna waa bimacnaljamci weyan war intaa masla fahmi may adagtaha marka maba adkaba markaa mufradki iyo musani waynu soo baranaya wixii jamaca miya madaba kaa kuufa iska raaco taada ugeli haddaad doontid haddaad doontidna ka daa warkaas si fiican maad wuxuu yidhi marka wataau tadii wataau tadii maca jamcin jamc la jirkii xaalada ay ahaatay jamca oo siwa saalimi kii badbaaday ka soo haday min mudakrin mudakr ka badbaaday saalim ku tacaluji maanta haddeen madhabkii basraa doonno ya wa xadfulmuqaabili machuudun weli ma taqaanin ya shayga shayga ka soo horjeeda in la gooyo waa lasla muqaabilkiisina waan keeni karna oo maxaynu ohan karnaa min mudakarin wa min muanain ila halkaasaynu ka fahmaynayo waayo lina xadfa almuqaabili machuudun wey wa taau tadii maca jamcin jamc la jirkii xaalada ay ahaatay jamca oo siwa saalimi kii badbaaday ka soo hadhay min mudakarin mudakarna ka badbaaday ka taai ay kaainatun ka taai ta ayay lamid tahay tadaasoo maca ixda labini labin midkii la jirkii ahaatay oo maxaad odhan kusirat labinatu ta baad u gelin haddae doontidna maxaad ohan kusira labinatu marka muxuu uga socdaa labinatu imika waa muana muana ha noqday muanadkiisa muanadkani ma xaqiiqiba mee waa majaaziyu tanii mar haddii majaaziyu tanii yahay ta in ficilkii ta loo geliyaana banaan in laga tagaana banaan markaa muanadka majaaziyu taniiiga mufradkiisa ayaa u la mid noqonaya masl jumuucdii markaa wadadaasuu mariyey oo saddexdaa madhab baana ku jira madhabka raajixina maanta waa madhabka kuufa weeye intaanad fahanteen bayla tahay wlxadfa fi nicma alfataatu istaxsanuu liana qasda aljinsi fiihi bayinuu wlxadfu o wlxadfa bal kan kan muxuu bardi fawsan soo taxqiiq isagu male wlxadfa u dadima sax wuxuu yidhi wlxadfa fii nicma lfataa tustaxsanu wastaxsanuudha marka waxay wanaajisteen carabi alxadfa xadaf ayay istixsaan u arkeen oo ay wanaajisteen fii nicma alfataatu gabadhiibaa wanaagsanaatay iyo wixii lamid a ah dhexdeeda ayay wanaajisteen waayo tacliil buu keenay sheekhu lianna qasda aljinsi jinsiga u qasdintiisu bayinun mid cad weeyi fiihi ay fi lafdi lafdiga dhexdiisa mid ku cad weey muxuu ka wadaa shardigii afraad ba halkan nagu sheegaya shardigii saddexaad wuu soo sheegay oo muxuu ahaa an yakuuna mufradan aw muhana hadduu jamc noqdo ka waran de waynu ka dharagnay saa loola dhaqmay qaala niswatun iyo qaalat niswatun masalada xalay weydiinaysa shee wakaa wadadeedii imika wasfandeelada waaya maxaa soo hadhay kii afraad oo ah alaa yakuna ficlu nicmo iyo bise iyo saa iyo kuwa waa kuwa haddii uu noqdo ka waran intaadii la geliyaana banaan in laga tagaana banaan or sooma aragtaan saasuu ina oo waa maxay sababtu isagaa tacliilka noo keenaba markaan eega idhaahdo nicma alfataatu alfataatu maad garanaysaa waa muanakii ayo fatan muanakiisii wey haddaba alfataatu mina muana ahayn muna xaqiiqi ahayn muna weliba la itisaalin ya maxaad maxaa nicmataad u odhan weyda sheekh yaa diiday nicmaad diidaysa sababtu waa maxay nicme imise shay bay faacil ka dhigataa saddex midun bay ka dhigataa in damiir uu noqdo faacilkeegu inuu noqdo shay aljinsiya wata iyo inuu noqdo shay aljinsiya wata mid loo idaafeeye inuu noqdo saxiix walala haddaba u fiirso alfataatu waxay ka dhigantah waxa loo jeedaa buu ku leey maxay jinsi jinsi baa loo jeeda istiqraaqu ljinsi baa loo jeeda lianna faacilahaa maqsuudun bihiha istiqraaq aljinsi jinsiga maanshayntiisaa loo jeeda ya haddaynu sidaa nidhina waxaa loola dhaqmaya sidii jamcu tagsiirka oo in la sugo iyo in la xadfo waayo sababtu waa maxay wuxuu shabahay jamcu tagsiirkii buu shabahay oo xagguu ka shabahay maqsuudka loola jeedaya waa mutacadid weyaan waa mutacadid xaggaasu ka shabahay lidaa saa darteed tadiina waad kogen kartaa waanad he waanad haleeshin kartaa laakiin sheekhu muxuu cabiray xadafka la xadfaya waa xasan buu yidhi ibaatka la sugayo ee la odhanayo nicmatilfataato ama nicmatilmar'atu la odhanayo hinduna waa axsan u fiirso xasan iyo axsan baa kala jira mota ya markaa goyntii waa maxay waa xasan ibaatkiina waa maxay waa axsan wey markaa shardigii afraadna halkaas inoogu dhamaaday oo waa maxay caamilku hadduu nicmo iyo bise iyo kuwaa u yahay he taadii in la haleeshiyo la sugaano banaan in la xadfaano banaan sababtuna waa maxay isagaa tacliiliyey oo aacilka ayaa looga jeeda maay jinsi looga jeeda jinsi hadii loo joogana mulaqu tacadud buu ka shabahay maay jamcu taqsiirka iyo kuwii ila mulaqu tacadud ba xagga hore aynu kusoo tilmaanay walxadfa mafcuulkii istaxsanuuda weeyaan walxadfu hadii aad tiradna mubtadi maad ka dhigaysaa istaxsanuu ya soo ma mafcuulkii baa kolkaa go'naanaya istaxsanuuhu buu noqonaya haddii walxadfu nira tawjiiheegu wastaxsanuu waxay wanaajisteen alxadfa xadaf ayay wanaajisteen fii nicma alfataatu gabadhii baa wanaagsanaatay iyo wixii lamida ah dhexdeeda ayay ku wanaajisteen sababtuna waa maxay tacliil buu keenay lna qasdaljinsi qasta waa ismi ina laamtuna waa laamu tacliil bayinuna waa khabarkeegii lna qastaljinsi jinsi u qastintii bayinun mid cad weeyi fiihi ay fi lafdigii dhexdiisa mid ku cad weeyi intaa ma halkaa markaa maxay nagaga dhamaaday ya lifaacilin tiscun khudi taakhiira wrafca wdikra walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin taniyati jamcin lxaaqin culima ta'niiahu waxadfa ficlin yacmalu licilmihi waasluhu yatasilu bicaamilin ignaauhu can اlkhabr wa kownuhu bila tacadudin dahr maxaynu haysanaa lix lix shardi lix xukun baynu haysanaa kii toddobaad baa ku sheegaya marka halkaasu ka gudagelaya kii toddobaad wuxuu yidhi wاlaslu fi lfaacili an yatasila wاlaslu fi lmafcuuli an yanfasila waqad yujaabu bikhilaafi اlasli wqad yaji mafcuulu qabla ficli wi wlslu sida asalkaa fi faacili faacilka uu asalka ihi an yatasila ay itisaaluhu la xidhiidhistiisa weyi bicaamili caamilkiisa ula xidhiidho wlaslu sida asalkaa fi lmafcuuli mafcuulka uu asalka ihi an yanfasila ay infisaaluhu mafcuulka soocmidiisa weeyi can caamilihi caamilkiisa u ka socno asalka hadda waxaa loo jeeda alraajixu wlhaalib usuulkaa lagu barta ya ilaaqaad badan bu isticmaala fara badan bu ilaa afar meelaha way gaadhsiiyaan marka waxaa ka mid a ah, alraajixu walaalibu baa kamid a ah. markaa sida raajixa ee haalibka ihi faacil waa maxay waa an yatasila beydkan iyo abyaad kaloo inu soo marnayba sadrigeega iyo cajisku icraabti waa isku mid xarfan bixarfin bal adu wax ka duwan ad eego kaas wlslu fi faacili an yataila wlslu fi mafcuuli an yanfasila adu ka soo saar wa wax ka duwan googa cigal hadee la wara wa ina soo saartid raabti xabad xabad ba isguridin ad wa ka duwan sheeg mahaysa de u fiirsa bal ilahay nafaansiye amin dhah waayahay halkan muxuu ku sheegayaa wuxuu ku sheegayaa alaslu alficlu uma alfaacilu uma almafcuulu asalku waa sida waa in ficilkii la helo faacilkii samaynaya ina la helo mafcuulkii lagu samaynaya ina la helo waa in saa u kala tartiibsiin asalku waa sida mislfansheekh faacilku waa inuu ficilka ku xigsado iyado oo aan la kala saarin oo faasil aanu kala saarin waayo lana alfaacila kaljuzi minhu muxuu ka dhigan yaha faacilku waa qayb ficilka ka tirsan lidaa sidaa darteed aakhirka ficilka waa la reebaa haddii uu noqdo damiir mutakalim ama uu noqdo damiir mukhaaab ma isla fahnay sababta u reebayaana waa maxay waa karaahata tawaaliya arbaci mutaxarikaatin fii ma huwa kalkelimat waaxid waxaynu hore jirna soo ma garanaysid tii weeyaan halka alkalimati alwaaxida oo kaljuzi minhu ayuu ka dhigan yahay waa yahay mafcuulkana waxa asal u ah inuu infisaalo oo waa maxay macnaheedu inuu faacilka ka dambeeyo ficilkii uu soo horeeyo faacilkii uu ku xigo mafcuulkii uu dambeeyo asalku waa sida qaacidada waqad yujaabu bikhilaafi اlasli waqad yaji lmafcuulu qabla alficli waa maxay waqad yujaau in lala yimaado ayaa la arkaa naayba faacilkiisu wa qadar kullun minhumaa mid kasta oo kamida faacilka iyo mafcuulka bikhilaafil asli asalka si khilaafsan in lagula yimaado ayaa la arkaa asalka si khilaafsan in lagula yimaado waa maxay macnedu ya an yuahar alfaacilu wa yuqadama almafcuulu in lasoo hor in la dibdhigo faacilkii mafcuulkiina lasoo horeysiiyo asalkii way khilafsan tahay len waayo wاlaslu fi lfaacili an yataila wاlaslu fi lmafcuuli an yanfasila waqad yaji inuu yimaadaa la arkaa u fiirso bilqasri waqad yaji way banaan tahay ja ya ji sha ya shi sa ya su way banaantay mogtahay waa lua fiiha ama maha waa daruura waqad yajiu inuu yimaadaa la arkaa almafcuulu mafcuulku inuu yimaada ayaa la arkaa qabla alficli ficilka horti xaalada uu ku sugan yahay mafcuulku inuu mafcuulkii qabla alficli yimaadaa la arkaaba eeg iska dhaf inuu faacil ka soo horeeyo inuu ficilkii ka soo horeeyo ayaa la arkaa oo macnihii oo noqoto fariiqan hadaa ariiqan xaqa calayhim dalaala misl fahne faacilkii isagu ma soo hormari karaa ma ka soo hormari karaa ficilkii faacilkii isagu ficilka ma ka soo hormari karaa ya eeg mafcuulkii wuxuu yidhi waqad yeji mafcuulu mafcuulku inuu yimaado ayaa la arkaa qabla alficli ficilka hortiiba inuu yimaado ood maxay tirahdid zaydan darabtu zayd waan garaacay ariiqan hada ya haddaba ma dhici kartaa faacilkii inuu ficilka ka soo horeeyo ya ya may dhici karta halkaynu ka so marnay iyada ma dhacayso waayo maxaynu soo qaadanay wa bacda ficlin faacilun fain dahar fahuwa wailaa fadamiirun istatar wa bacda ficlin faacilun ma inta ma fahmin miya bada ficlin bacdi maxay sheegtaa ya faacilkiisa ugu damaynaya waa halkii isku khilaafsanaayeen basriyiinta kuufay oo iska seero hormari kara kolba meel buu sheeganaya sooma inaga qabta ku yimaado faacilkuna uu ku xigo mafcuulkuna u dambeeyo saa masla fahni khilaafna in ku yimaadaan baa suuragal ahoo ficilka uu ku xigo mafcuulku faacilkuna uu sii dambeeyo waxaa kale oo dhici karta mafcuulku inuu labadoodaba kasoo taqadumo taasina he way dhici kartaa haddaba u fiirso laqmada horta maraan ku celiyo wlslu sida asalkaa ah fi faacili faacilka wa asalkii an yatasila wlslu waa mubtade fi faacilina asalka ku tacaluji limaada laa budda liljari min atacaluqi bificli aw macnaahu naxw murtaqi ayna alkhabaru an yatasilaba khabara naasir an yatasilaba khabara fariid waa ninkaas uu fahmay marada waa la dhalaalinaya sa waxba la dhalaalinaya an yatasila ay itisaaluhu bicaamili baa meesha taalla antana masteriya masla fahni wlslu fi mafcuuli an yanfisilan lamida intaa hore hadii aad fahamtid waqad yujaau naayufaalki hadday doonto bikhilaaf asli ba ka dhig jaari majruuf hadday doonto soo qadar waqad yujaau bikhilaaf asli waqad yaji lmafcuulu qabla alficlina waa iska basidi icraabkeedu waqad yujaau ina la yimaada ayaa la arkaa kullin mid kasta oo minhumaa faacilkii iyo mafcuulkii kamida bikhilaaf asli asalka si khilaafsan in lagula yimaado ayaa dhici karta oo faacilkiina uu dambeeyo mafcuulkuna uu soo horeeyo wqad yajiiu inuu yimaado ayaa la arkaa almafcuulu mafcuulku qabla alficli ficilka horti inuu yimaado ayaa la arkaa intaa ma isla fahmi waaya haddaba mafcuulkii baa imanaya bu i qabla ficli laba qaybood baa ka soo baxaya ma yajibu taqdiimuhu ma yajibu taqdiimuhu wax ay waajib tahay taqdiimkiisu in la soo hormariyo oo ka soo horeeyo ficilka iyo maa yajuusu taqdiimuhu wa takhiiruhu wax taqdiimkiisa iyo takhiirkiisa uu bannaan yahay waaya saddex goor ayuu waajibayaa in u soo taqadumo mafcuulku maslafani saddex goor ayuu waajibaya maxay mafcuulku inuu soo taqadumo oo ayagu ka soo hormaro ficilka masalada koobaad waa mafcuulku marka uu yahay ismi sadaarale ismi sadaarale hadii uu yahay he wuu soo taqadumaya saddex mid buuna noqon karaa ismiga sadaradali ee mafcuulka noqonaya o ismu shari waa noqonaya ayan tadrib adrib waxaa kale oo noqon karaya mudaaf ila ismi sharin mid ismu shari loo idaafeeyey ulaama ayan tadrib adrib waxyaali sadaaraha lagama tirinana weli waxaa kaluu noqon karaa shaygaa sadaarada lihi ee mafcuulka noqday ismu istifhaam man darabta yaad garaacday waxaa kaloo u noqon karaa mudaafun ila ismi istifaam mid ismi istifaam loo idaafeeyey ulaama man darabta ulaama man darabta waxaa kale oo noqon karaa waxaa sadaarada lihi kam khabariyaa kam cabiidin malagta waxaa kale oo noqon karaa mudaaf ilaa kam khabariya maalakam rajulin akhadta waa hal mawduc keliya weyan intaas waa ismigii sadaarada lahaa waa mafcuulku marka uu noqdo ismi sadaaro leh ismiga inta ka soo baxaysana intaasay noqonaysa misla fahni inuu yahay ismu shardi inuu yahay mid ismu shardi loo idaafeeyey inuu yahay ismi istifaam inuu yahay ismi istifaam mid loo idaafeeyey inuu yahay kam khabariya inuu yahay mid kam khabariya loo idaafeeyey waa masaladii koobaad taasi masalada labaad waa kownuhu damiiran munfasiran muraadan bihi takhsiis weliba waa inuu yahay damiir munfasil ah weliba loola jeedo takhsiis iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa waajib in xagga hore lasoo marya waayo maxaa loola jeedaa takhsiis takhsiis baa loola jeeda haddii uu itisaalo oo mafcuulka dib loo dhigo haddii mafcuulka dib loo dhigo itisaal waxa ka dhalanaya maxay itisaal baa ka dhalanaya macnihii marka hore lagu gudanayna lagu gudan maayo nacbudu kabay noqonaysaa so imisaynu haynaa ya sow laba ma hayno mawdica saddexaad wuxuu noqonayaa waa marka caamilka ku camal falaya mafcuulka uu daba dhaco bacda faai jaza ficilkana mafcuul aanu lahayn laguna kala fasliyo amaada ficilkaa jawaabka u dhacaya ee bacda faaijaza daba dhacay iyo lagu kala fasliyo mafcuulka wax kaloo lagu kala fasliyaana meesha aanu oolin sida faama alyatiima falaa taqhar alyatiima waa mafcuulkii ayo takhar mafcuulkeedii wey amaada jawaabkeegime waa falaa takhar ficilkii alyatiima ku camal falaya muxuu daba dhacay bacda faai jaza wax kaloo lagu kala fasliyaana mu may waa lasoo hormarnaya marka waajib in laso hormariya faama alyatiima falaa takhar waama saaila falaa tanhar hadday doonto waxa weeyi ha amaadaasi mid muuqata ha noqoto ama ha noqoto mid muqadara mid muqadara waxaa khilaafsan ama alyawma fadrib zaydan waayo mafcuulka laguma kala faslin ma soo hormari karo waayo wax kale oo faasil ah ayaa la helay faasil kale ayaa waxa weeyaan la helay waaya intaa ma saddexdaa goor weyn saddexdaa goor ayuu waajib yahay mafcuulku inuu xaggee yimaado xagga hore inuu yimaado ka gudba inaan faanayla tahay wax adagna kuma jiro waakhir ilmafcuula in labsun xudir aw udmir alfaacilu hayra munxasir waakhir dib u dhig almafcuula mafcuulka dib u dhig xilima in xudira haddii laga baqo labsun dheehgal haddii laga baqo xudira laga baqo aw udmira ama damiir laga dhigo alfaacilu faacilkii damiir laga dhigo hayra munxasirin mid xasroomay ayrkii xaalad u yahay aacilku imikana muxuu sheegaya waa meelihii mafcuulka dib in loo dhigaayo oo faacilkaba u ka dambeeyaay ya ay waajibka ahayd ay waajibka ahayd waa imise meelood faacilkaa soo taqadumaya markaa u fiirso faacilka xagga hore soo maraya waajibnimo soo maraya mafcuulkiina dib buu dhacaya wuxuu ka sheegay laba mawdic mawdic saddexaadna waa soo wada halkuu ka tegey afartaasay noqonaya mawdica koobaad waa maxay waa idaa khiifa aliltibaasu waa marka iltibaas laga cabsado iltibaas see looga cabsanaya labada ismi labaduba waa mebni de mebniga iraabta ma ka muuqata ama maahe waa ismi mucraba laakin waa muqadar waa lagu qadaraya lix iyo toban baa ka soo baxaya lix iyo toban suuraa ka soo baxaysa maadko madax wax loo xoqdo male maadko suurooyinka badan ad tilmaanta way fududahay xaggay ka imanaysaa inuu laba ism maqsuur noqdaan laba ism maqsuur hadda manquus kumaan odhan de laba ism maqsuur inay noqdaan baraba ciisa muusa aduu kala fadho marka baraba ciisa muusa maxaad ku kala garan ka faacila maad garan kartaa imika maxaa waajiba ah inaynu ka dambe ka dhigno mafcuul kan horena aynu ka dhigno faacil sow ko ma ya iyo inuu noqdo laba ismi oo ya mutakalim loo idaafeeyey daraba ibni ulaami yaa kuu kala cadayn ma urkubalata maad kala garan karta ya inkastoo adiga naaiq iyo dhawaad garanaysa ad maad garaninba soyan hadlayaba aduu garaacay waxyo maad kala garanin ya so waxba isku laaqan ka saddexaad inay noqdaan maxay ya ismu ishaare daraba haada daaka daraba haada daaka mana isku mid ahayn waaya inay noqdaan laba ism mawsuul daraba man cala lbaabi man fi daari daraba man cala lbaabi man fi daari yaa kuu ka warrama haddaynu dhahno tazawaja haadaa haadihi iyada ka warram mise waa tahay ya ya masahaba mise iyadana waa in laba kala maraad u baahaniin caadi soo ma ya taasi waa tazawaja haadaa haadihi marka waa imisa afar ba halka inoogu sheegan maa de afarun afar ku dhufo afar afar ku dhufo lix iyo toban darba arbacati fi arbaca tusaawiye sitcashar sooma sitcashar bes la noqonaysa saa uga soo baxaysaa intan baad wada marinaysaa de marna intanun baa noqonaysa mafcuulkii marna intanun baad ka dhiganaysaa ismigii muxuua faacilkii intaa saas baad wada marinaysaa waaya halkaasi waa hal suuro waa masladii kuwa hadii labsi laga cararo weyaan haddii labsi laga cararo kadamban baad ku xukumaysaa maxay maxaad ku xukumaysaa de de mafcuulka haddiina qariina jirin weyan de qariin haddii jirta ilan waa caadiya ya qariin haddii jirta mayna caadeen akala muusa alkumatra ka hor arbacati suqra alkubra ka hor de waxo dhan ba qariina dala matawin baa la nuujiya nsata yar baa la nuujiya ya qariinadu macnawiyana way noqon kartaa lafdiyana way noqon kartaa lafdiyana way noqon kartaa lafdiye adigoo dee ismi wax daba dhiga oo baraba muusa ahariifu ciisa ka hor de ahariifu tan ay tusinaysa soota ahariifu iyo cadaysa warkii maana ahariif maana godin dee godaal maaska goduun kan hore ayuu ku raacayalen markaa qariinooyinkaasi jiraan iyagu waa caadi soo islimaynaa fahmin taas waa mid aw idmira alfaacilu hayra munxasib buna yidhi faacilkii muxuu noqday yaade faacilkii baa damiira mafcuulkiina muxuu noqday ismi daahira waa maxay tusaaluhu ya ya darabtu ya zaydan dade wuu iska soo hormari karaaye eh? isagoo <laughs> xagga oraba iska tegi karaa zaydan darabtu haddii tira ya u diidaya aryaa ku diidaya de matada may daribtu ma waa darabtu caadia darabtu zaydan ila wuxuu ku yidhi ow udmira faacilu faacilkiibaa damiir laga dhigay hayra munxasirin xaalo uu yahay mid aan xasroominoo maxsuuru fiihi aan ahayn faacilku hadduu maxsuuru fiihi yahay agga dambe iska mari karaa mafcuulkiin iska soo hor mari karaa moogta maxaa iska odhan kartaa maa daraba zaydan zayd ma garaacin ilaa ana waayo faacilkii muxuu noqday maxsuuru fiihi buu noqday maxuurifigana xaqiisa hore inuu soo bara laba maxay waa atahiiru de marka waxa fiican in la idhaahdo waa idaa kaana alfaacilu damiira wlmafcuulu damiira faacilkiina waa damiir mafcuulkiina waa darabtuka saas ku fiicnaanaysa darabtuka faacilkii waa ta'da mafcuulkiina waa kaafka labadii mayna damiir noqon maxaa waajiba in faacilka la soo risiyo mafcuulkiina dib loo dhigo waa masalada he masaladii masaad weyaan de masaladii labaad weyde hadduu maxsuuru fiihi noqdo eeg u fiirso hadduu mafcuulku maxsuuru fiihi noqdona waa la mid mafcuulku hadduu maxsuuru fiihi noqdo dib baa loo dhigaya waa maxay tusaalo maa daraba zaydun ilaa camran inamaa daraba zaydun camran waa inu maxsuuru noqdo xagga dambu maraya masl fani maxay noo dhiman xabad idaa kaana mafcuula licli taajubi iclu taajubka weligii mafcuulkiisa soo taqadum maarata maa axsana zaydan umaad aragtaay ya zaydan maa axsana maad aragta weli afartaa weeyaan afartaa gool maxaa waajib noqonaya in maxay dib loo dhigo in mafcuulka dib loo dhiga ayaa waajib noqonaya faacilkiina lasoo hormariyo intaa wey wuxuu yidhi wa akhir dib u dhig almafcuula mafcuulka dib u dhig in xudira haddii laga boqo labsun dheehgal haddii laga boqo aw udmira ama damiir laga dhigo alfaacilu faacilka damiir laga dhigo hayra munxasirin mid xasroomay ayrkii xaalada u yahay faacilku oo faacilku maxsuurifiye aanu ahayn hadduu maxsuurifiye faacilku noqdo muxuu noqonayaa in xagga dambe la mariya waajib noqonaysa de waa inaanu munxasir ahayn wmaa biilaa aw biina man akhir waqad yasbiqu in qasdun dahr wuxuu yidhi wowga qaado oo wa akhirta uge wa akhir dib u dhig maa ismi dib u dhig inxasaro koobmay huwa maagu biilaa ilaa ku xasroomay aw biinamaa ama inamaa ku xasroomay waqad yasbiqu inuu soo hormara ayaa la arkaa e waqad yasbiqu inuu soo hormara ayaa la arkaa munxasirun biilaa munxasirun mid ku xasroomay biilaa ilaa mid ku xasroomay inuu soo hormaro ayaa la arkaa xilima in dahara haddii uu muudo qastun qasti dahara uu muuqdo huwa qastigu waa masladii labaadee inkulahaa iiguge haddee faacilku ama kolbaka maxsuurufiyigi waa waajib in dib loo dhiga idaa kaana hunaaka xasrun laabudda min maxsuurin wa maxsuurin fiih hadday meesha wax xasri xasri u yimaado waa inaad maxsuurashid maxsuurufiyin aad heshid saxiix idaa kaana hunaaka xasrun laabudda min maxsuurin wa maxsuurin fiih xasrigu waa maxay marka waa laba waxyaalo badan baa xasriga lagu gaadha lakin halkan waa laba xasriga waxa keena ya jumlada labadeeda arifa haddii ay yihiin ka waran muxuu faa'ideeya xasiguu faa'ideeya ulaa'ika hum almuflixuun muxuu faa'ideynaya xasri baa jira soo ma waaya maanta xasriga halkan loo jeeda ama waa ilaa adaad xasrigii ama waa inama wey maslafan haddaba u fiirso haddee xasrigii ilaa uu yahay maxsuuru fiihi weligiiba waa ka ilaada ku xiga waagaas ku noqnotaa iska ilaaliyaha fahmi wayna saad u kala garataan hadduu adaatu xasrigi yahay maxay ilaa maxsuuru weligiiba ilaaba ku xiga masl fahni hadduu xasrigu uu yahay inama weligii maxsuuru waa ka hadalka u dambeeya ka u dambeeyo weyaan inamaada waxa ku xiga waa maxsuurka wey inamaada maxaa ku xiga maxsuurka maxsuuru waa ka dambe wey masl fahni kolba maxsuuru ka noqonaya ayaa waajib noqonayo dib loo dhigo xabadda markaa inoogu geeya ila maxaynu nidhi maa daraba maa daraba maa daraba camrun ilaa zaydan me adaatu xasrigu ya waa ilaada me maxsuurku me maxsuurku maa daraba zayd maa daraba zaydun waa zaydun weeyaan maxsuurku waanad fahantied me maxsuuru fiigu waa camran wey waayo ilaada mar kasta maxaa ku xiga maxsurufiyiga ku xiga exaufan markaa eeg maxaan doonayna inuu mafcuulka aynu saa ka dhignan doonayna ma markaa muxuu noqonaya maa daraba zaydun ilaa camran baynu odhan maslafani inamaa ku xasri inamaa daraba zaydun camran inamaada iyada waxa ku xiga waa maxay waa maxsuurka maxsuurufiguna mar waa u dambeeya hadalka markaa mafcuulkii bu noqda somalit kolbada hadalka adaa maamulaya war ma isla ina suuradaana si fiican u fahnaylata waay waayo wa soo noqnoqdaan waxyaalahaasi adaatu xasrigu hadduu ilaa yahay imikaba ogow waxa ku xigay waa maxay waa maxsurufiy adaatu xasrigu hadduu inamaa yahayna waxa ku xiga waa maxay waa maxsuurka maxsurufiyiguna waa ka u dambeeya saa u kala fahandid waxyaalo badan he waad fahmaysaa waay haddaba muxuu ku sheegay xagga dambe akhir waqad yasbiqu inqasdu dahr in dib loo dhigo waynu garanay eeg maxsuurufiyadu inuu xagga dambe maro waynu isla garanay muxuu ku yidhi haddana waqad yasbiqu inqasdu daar bu maxsuurufiyigi waa soo horeynaya haddii ujeedda ujeeddada meesha looga jeeda haddii ay muuqato u fiirsada waa maxay tusaalu tusaaluhu waxa weeyaan inamaa baa la xasriyey soo maa inamaa baynu wax ku xasrinay maxaynu odhananaa inamaa daraba camran zaydun saasaynu nidhi inamaa daraba camran zaydun maqsuudkii ma muuqanayo imika maqsuudkii tan ma muuqanayo limaada haddaad leedahay camran waa maxsuuru fiihigii oo kan soo horeeya waa maxsuuru fiihi haddii aad leedahay waxaba dhici karta cagsigu he cagsigu inuu raaji yaaba dhici karta oo de maxsuuru fiihigu inamaa marka lagu xasriyo xagga kolka lagu leeya wuu soo hormari karaa maxsuuru waa ilaada ka lagu xasriyey mooyaan waayo ilaadaka lagu xasriye warkeedu wuu cad yahay oo mar kasta ka kuxiga waa maay waa maxsurufihi iyad mar kasta ka kuxiga iyada waa maxay waa maxsurufihi warkaa waqad yasbiqu in qasdun dahar maxaa loo jeedaa waa maxsuurka ilaada weeyi ee maaha inamaada inamaada maaha wuxuu yidhi wa akhiri dib u dhig maa ismiga in xasara xasroomay huwa maagu biilaa ilaa ku xasroomay aw biinamaa inamaa ku xasroomay waqad yasbiqu inuu soo hormara ayaa la arkaa munxasirun mid xasroomay biilaa ilaa ku xasroomay inuu soo hormara ayaa la arkaa in dahara hadii uu muuqdo qasdun qasdi dahara u muuqdo huwa qasdigu isaga oo faacilkiio maxsurufiya oo ilaa lagu xasriye uu soo hormaray eega maa daraba ilaa camrun zaydan iminka maxaa maxsurufiya yade dee camar baa maxsurufi una soo hormaray ujeeddadiina way muuqataayo dee mar kasta kaku xiga waayo waa maxsurufiygii wey baytushacirkana u daliila falam yadri ila allahu mahan yajat lana cashiyata an ai diyaari washaamuhaa halkaashaa muxuu ku qoray ashiyata ashiyatan an anaa mugadaya waaya cashiyata an ai diyaari washaamuhaa falam yadri ma ogaan bu ila allahu ilaahay mooye cid kale may ogaan maldika hayajad ay kicisay lanaa anaga cashiyata anaa'i diyaari daaraha godadkooda galabtooda washaamuhaa ay kicisay maxay calaamadaheegii washaam marka insaa loo kordhigaa fiican bay leeyihin o wud waa wawcada fa shaamuha un wey ismigu washaamuhaa calaamadaheegu maxalushaahidkuna waa maxay falam yadri ila allaahu maxaa la xasriyey faacilkii ilahay baa ugu wey maxsuurihi weyde waayo ilaada wax kuxiga waa maxay waa maxsuurihi wey mafcuulkiio lasoo hormariyey oo maxsuuriyo ilaa lagu xasriyey maa daraba ilaa camran zaydun maa daraba camran ilaa zaydun maa daraba ilaa camran zaydun maxaa la soo hormariyey imika yaade de mafcuulkii la soo horeeya maa daraba ilaa camran zaydun ka dambeeyana waa maay waa maxsuurkii waayo ilaada ka kuxiga mar kasta waa maxay waa maxsurufiyo kaama qarsoomi karo baytushacirkan ayadna u daliila tazawatu min layla bitakliimi saacatin famaa zaada ilaa dic famaa bi kalaamuhaa waa majnuunu layla haddaad meelaaba aragti sooma tazawatu waxaan ka sahay qaatay buuri min layla layla ayaan ka sahay qaatay buuri bitakliimi saacatin saacad dhamaystiran la hadalkeed saacad bay dhegtu qiiqdu yidhi soo ma aragti famaa zaada ma kordhin buu yidhi ilaa difa ma kii laalaabkiisa mooye bi aniga igu sugnaa kalaamuha hadalkeygu sahay muu yeelan bu guley waby hawshu way sii biirtayba <laughs> soo ma aragtid ya wixii ugu jiranba sii limlaamay buui cishqigii iyo wixii aanu hanka weynaa ya kiinbaa sii fogaaday buui maclushaadka maad garanaysaan ya ilaa difa ma bi kalaamuha kalaamuhaad waa maxay waa maxsuurkii isagu soo ma aragtid waana faacilkii oo dambeeya soo ma aragtid maxsurufiina maxaa ah mafcuulkii oo ilaa dicfada weyaan ad si fiican ma u bahdeen waaya ka soco marka washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washadda naxwu zaana nawruhu shajar de axkaamta halkaasay kugu dhamaatee mogta labaduu ka tegeyna waa xagga hoose idinka qabanayay waa maxay waa iqnaahu can alkhabar oo mubtadiu kaga soo warramay iyo kownuu bilaa tacadudin daharo dee faacilku maba tacadudoba sagaalkiiba halkaas ku haystaa marka wuxuu yidhi washaaca waxa faafay naxw qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida ayaa faafay aad ku qawshid khaafa waxa ka cabsaday rabbahu rabbigii cumaru cumar baa rabbigii ka baqay washadda waxa shaadoobay naxw qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida zaana wuxuu qurxiyey nawruhu ubaxiisii ashajara geedkiibuu qurxiyey geedka maxaa qurxiyey ubaxii u dhalay dee ya wuxuu leeyahay hadalka carbeed waxa mushaac ku ah oo aad u fara badan in la soo hormariyo mafcuulku marka uu wato damiir u noqonaya faacilka waa intaa maxaa mushaaca kalaamka carbeed maxaa ku fara badan in mafcuulka lasoo hormariyo marka uu wato damiir u noqonaya faacilka ya soo hormaraya mafcuulka oo maxay minka khaafi waa ficilkii rabba waa mafcuulkii cumar waa faacilkii waayo mafcuulka maxaynu soo hormarinay wuxuu wataa damiir damiirkani ayna yacuud halkuu noqonaya faacilku u noqonaya haye marka maxaa dhalay maxaa ka dhalan cawdu damiiri calaa mutaakhirin ya lafdan laf dhawaq ahaanunbuu kaga dambeeya dhawaq ahaanunbu ha kaga dambeeya laakiin rutba ahaan yaa horeeya dee faacil ka horeeya rutbaan walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila maynaan soo dhigan markaa lafdi ahaan buu kaga dambeeya waa sax rutb ahaana wuu uga horeeya de rutb ahaana uga horeya facilka rutbada ku horeeya markaa saa weeyaan kaas wuu fara badan yahy luqa alcarabiya aad buu ugu fara badan yahy in mafcuulka lasoo hormariyo marka uu wato damiir u laabanaya ayada ya faacilka faawjasa fii nafsihi xiifatan muusa sooma muusa baa faacilkiiya fii nafsihi damiirkan iyuu noqonaya ila waa caadi ficilkunbu ku tacaluqaya muuse oo waa side ka daba mara de lafdiyaanbu kaga dambeeya laakin ah, rutb ahaan faacilka ayaa usoo horeeyade waaya kaasi waa ka faacilku haddii uu wato maxaa fiican faacilku haddii uu wato damiir u laabanayo mafcuulka in maxay la sameeyo inuu ay mafcuulku inuu aya dambeeyo faacilku de waid ibtalaa ibraahiima ya rabahu ya rabuhu rabuhu eeg waa washadda waxa shaadoobay naxwu qawlika zaana waxa qurxiyey zaana wuxuu qurxiyey nawruhu ubixiisii ashajara buu qurxiyey cabdishakuur muxuu shaad ku noqday zaana nawruhu shajara eeg nawr baa faacila ashajarana waa mafcuul faacilkii maxaa la xidhiidsaday damiir u noqonaya mafcuulka mafcuulkiina halku jooga uu ka dambeeya oo ashajarada dambe weyaan marka maxaa ka dhalan cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuuzu ila fi sabci masaa'il waa masaladii khilaafiga baabu faacilin bikhulfin fakhburihiis kama arki jirin khilaaf baa ku jira markaa sida fiican waa in markaasi oo kale faacilku xagga dambe u mara sida aayadda qur-aanka wdibtala ibrahim rabuhu waayo hadii la odhan laha wdibtala rabuhu ibrahim rabuhu faacil ku jira damiir ku jira yuu noqonaya ibrahim sooma dee ibrahimna lafdan rutbatan ku dambeeya sooma laakin iminka muxuu kaga horeeya lafdan buu kaga horeya lakin rutbatan uu kaga dambeeya de marka masaladan khulaasadeed waa maxay sheekow haddii mafcuulkii ula xidhiidsado damiir faacilka u noqonaya he he de ayay soo horreysi mafcuulka faacilkana dib u dhig waa shaad in faacilka la soo horreysiiyo isaga oo wata damiir u noqonaya mafcuulka marka maxaa waajib noqonayaba haddee suuraddu sa noqoto in faacilku dib u maro dib in dib loo dhigay waajib bay noqonaysaaba mafcuulkuna uu soo hormaro wuxuu yidhi washaaca waxa faafay naxw qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida khaafa rabahu rabbigii waxa ka cabsaday cumaru cumar washada waxa shaadoobay naxw qawlika qowlkaaga iyo wixii lamida zaana wuxuu qurxiyey nawruhu ubixiisi ashajara geedkii ayuu qurxiyey waaye wixii iyadoo sidaas la arka ka warama wixii iyadoo sidaas la arko waa laawilaya bay leyin culimadu ya abu cabdilaahi abu cabdilaahi abu cabdilaahi awaal sheekh la dhahdaa isagu wuu baneeyeyba oo kuufiyiinta ka midi abulfatx ibnu jinina wuu baneeyeyba waaya soo ma aragtaan waxyaalahaa soo aroorayna waxa weeyaan waa shaad bay leeyiin lama ra'aa aalibuhu musxaban duciru wakaada lahu saacada almaqduuru yantasiru lamaa ra'aa markii ay arkeen aalibuuhu kuwii doonayey muscaban muscab markii ay arkeen duciru waa la argagax geliyey wakaada wuxuu sigay muscab yantasiru inuu guulaysto low saacada almaqduuru qadarku haddii uu saacidi lahaa lantasara alla ilah wuu guulaysan lahaa qadarku hadduu saacidi lahaa waa guulaysan lahaa maxalushaahidkan inagu uga socnaa waa maxay culimo faacilkii waa aalibuu maxaa la xidhiidhsaday damiir yuu u noqonayaa mafcuulka oo muscaban ah waa shaade awaaba sudadin waraqa nadaa fi dura majdi kasa wuxuu huwiyey xilmuhu dulqaadkiisii dalxilmi kii dulqaadka u saaxiibka ahaa ahwaaba sudadin madaxtinimo maryaheed buu huwiyey waraqaa wuxuu korsiiyey nadaahu waxbixintiisii iyo deeqdiisii danadaa kii deeqda u saaxiibka ahaa fii dura sharafta xaggeeda sare baarkeeda ayuu korsiiyey malushadka maad garanaysaa xilmuhu ayaa faacilkiia muxuuna u noqday mafcuulkii oo daa xilmin ah washada naxu zaana nawruhu shajar soma walow ana majdan aakh ladadaahra waaxidan min annaasi abqa maajduhu daara muطcimaa walow ana majdan haddii sharafi akhlada u waarin lahaa sharafku addahra ay dahri zamanka dhexdiisa waaxidan ruux haddii uu waarin lahaa ruuxa oo min annaasi dadka ka mid a abqaa wuxuu baaqi yeeli lahaa majduhu sharafkiisu addahra ay fi dahri sanadka dhexdiisa muciman ninkii mucim la ohan jiray ayuu baaqi yeeli lahaa maad garanaysaan majduhu waa faacil muxuu wataa damiir u noqonaya muciman oo mafcuulkiya washada naxwu zana nawruhu shajar جزا ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل jaza ha abaalmariya buu i rabuhu rabbigii canii aniga xaggayga cadiya bna xaatimin caadigiina xaatim ahaa jaza alkilaabi kilaabtii alcaawiyaati ee ciyayey waqad facala ilahay waana sameeyey waay marka cadi bnu xaatim aai saxaabi buu ahaa dee hijaagan iyo cayadanna munaasaba uma aha markaa qabla islaam in ahayd baa dhici karta lakin inagu waxaan uga soconaa un maxalushaahidka waa maxay rabbuhu cadiy bna xaatimin rabbuhu damirka ku jira ayuu u noqday cadiy bna xaatimin cadiy bna xaatimin waay markaa qabla alislam inuu ahaabaa dhici karta laakin maxaynu uga socnaa inagu maxalushaahidka oo ah jaza rabbuhu cani cadiya cadiya jaza banuuhu abalghilaani can kibarin jaza banuuhu abalghilaani can kibarin wxusni ficli kama yujza sinimaaru jaza banuuhu inamadiisi waxay ku abaalmariyeen buu ihi abalhilaani abalhilaan jaza waxay ku abaalmariyeen banuuhu inamadiisii abalhilaani abalhilaan can kibarinay bacda kibarin latarkabuna abaan bacda abaqin latarkabuna abaan can abaqin waa bacda abaqin soo cantu bacdi ma noqoto can kibarin ay bacda kibarin da dabadeed wa xusni ficlin iyo ficil wanaagsan dabadi waxay ku abaalmariyeen kamaa yuusa sinimaaru sida sinimaar loo abaalmariyey wuxuu ka waramaya odayba caruurtiisii barbaariyey oo kiilaankan uu barbaariyey uu koriyey oo uu u samafalay oo ya way taabagaleen markaa markuu dhulyaan noqdo maxaa loo baanaa dee inay iyagu wadwadaan soo way waxa weeyaan way way ka jeesteen hawsha ayada umay dhandhamin sidii sinimaar loo abaalmariyey ya sinimaarkani wuxuu waa nin rumiya bay idhahdeen wuxuu dhisi jiray guryaha ya wuxuu u dhisay ninkii la odhan jiray nucmaan ibn ruqays nin la odhan jiray ayuu u dhisay maxay fooq dheer buu udhisay ya fooqii markuu dhameeyey ee uu dhisay halkii ay ahayd in la yidhahdo de waad ku faramuruxsatay e eh. ho wixii u dhigmayey dhibtii iyo rafaadkii ayuu is yidhi he kanoo kale ayuu cid kale u dhisi doonaa kanoo kale ayuu cid kale u dhisi doonaaye kaagu ha u dheeraade birta ka asal halkuu kaga abaalmarina wixiis yaraa in la siiyo ayaa halkii ugu sarraysay inta la sare lasoo tuuray qudhaa ka baxday bade sooma dee abaalkiisi sunood mana halisayn ya markaa taas ku shabahaya maxalushaahidkani waa maxay jazaa banuuhu abalkhilaani waa iska ashcaar weeyaan waxaynu ka qaadanayna inagu waa maxay wax maxalushaahidkan wey banuuhu abalkhilaani de iminkana umaynaan bambixin waa macna ahaan uman kusoo dhaweynanay haddee akhriya lasira ibnu caqiilka ayaa loo bambixi doonaa insha allah jaza banuuhu eeg u fiirso banuuhu haada ku jirta ayay unoqonaysaa mafcuulka oo ah abalkhilaani wallahu aclam faacilkii axkaamti halkaas inaga dhamaata subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub